bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala nabiyina muxamedi wacala alih wasaxbi ajmaciin ama bacdu ikhwat alislam waliman assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatuh bacda ataxiyati waltasliim in sha allahu tabaaraka wa tacaala mowduuc caawa aanu isla wada qaadanayno waxaa la yidhahdaa maxaasin alislaam islaamka iyo wanaagyaalkiisa mawduuca waxaan u doorannay islaamka iyo qiimihiisa ama maxaasinta iyo wanaagyaalku islaamku leeyahay mafhuumulmukhaalafa ma leh mawduucu ama cinwaanku oo haddii layihi maxaasinta islaamka islaamku masaawi uu leeyahay laga fahmi maayo ee min baabi tawdiixun weeyaan islaamka iyo wanaagga uu leeyahay inay maaragtay laisku baraarujiyo waxaan u doorannayna waxaa weeyaan zamankan ama wakhtigan aanu joogno waa waqti ama zaman fitankiisu iyo fasaadkiisu ay badan tahay waa zaman iyo waqti thaqaafaadkii kala xidhnaan jiray iyo dadku waxay la kala khaas ahaayeen ama wanaaghaada xumaanahaada isu furmay waa waqti waxaa weeyaan dadka saamayntiisu inay isa saameeyaan ay aada u badan tahay wey waayihii hore caalamku u kala xidhnaayo waxa isu tallaaba wa iska yaraan jiray magaalada kugu xiga qof joogaana war laga hayn jirin waddanka kugu xiga qof joogaan la ogaan jirin laakiin hadda caalamkii sidii uu ka bedelmay caalamkii o dhan wuxuu noqday tuulo yar buu noqday xidhiirkaa ama isku dar eh, maaratay laisku darmaday faa'iide dhinac wuu ka leeyahay dhinacna dhibaato badan buu leeyahay dhinac faa'iiduu leeyahay aadamuhu inay si sahlan iskula xidhiidhaan oo wixii mucaamalaad iyo dhexmarahaya iyo kala macaash ay sameeyaan waa faa'iido weyn dhinacna khatar weeyaanoo aadamuhu waxyaabuhu ku kala duwanaayee xumaatadaha ah. khaasatan weliba dadka xunbaa badan inta hagaagsan waa aqaliye wax yar wey fasaadkaa badan idan fasaadkii intii badnayd ee fasaadkeedu u badnaa markay noqotay xidhiirka laisla xidhiira inay sahlanaato fasaadkoodu wuxuu noqonaya mid khataru noqonaya intii yarayd ee hagaagsanayd buu camimi marka wixii akhlaaq xumaa ah dhaqan xumi kufri ilhaad wax allaale wixii xumaanahay oo dhan maarata dicaaro waxaasoo dhan baa si sahlan isugu gudbinaya marka qofkii qofun ilaahay subxaana wa tacaala sugay oo ilaahay subxaana wa tacaala uun xaqa waafajiye mooyaane qofkii waxa weeyaan isagooba haataa u qasdin baa laga yaabaa inay taiir ku yeelato saa darteed marka in la baraarujiyo si waxay keentaa xidhiirka noocaas ahaa inay in badan oo ka mid mida ah muslimiintii eba islaamkii iyo qiimihiisii ayna aqoon u lahayn oy u maleeyaan islaamku laga fogaaday xadaaro iyo horumar inay tahay ayna ogeynba islaamku wanaagyaalka uu leeyahay ama maxaasintiisa markii la fiiriyo waa diin ilaahay soo dejiyey basharkii bani aadamka inay ku noolaadaan baana loo soo dejiyey idan maa min shayr ma jiro khayr ah ama manfaca ugu jirta dadka bini aadamka ilaa sharcigeennu uu taqriiriyey shay ma jira aadamaha dur iyo dhibaato iyo madaro ugu sugantaha ilaa sharcigeennu uu ka reebay idan inuu qofka islaamka qiimaha badan haysta inuu saa u ogaado maxaasinta islaamka iyo qiimihiisa marka waanu isku baraarujinayna waanu soo qodobeeyey marka intii marka macnaheeduba wax la tirin karo laakiin siduu qofku tusaale oga qaato baan ilaa iyo waxaan isku dayay inaan balqodobeeyo oo maartay ilaa kow iyo labaatan shay cunsur ayaa saa usoo qorqoray laakiin haddii la yihahdo hal la qoro wax la gaari kara mabaade islaamkao dhan waa wada maxaasin wey wax lagaa reebay waxla wixii lagaa reebay o dhan waa wax waxa weeyaan adig dhib kugu jira kownuka marka uu kaa reebay manfaco wey oo islaamka wanaaggiisii bay kamid tahay wixii ku dili lahaa ama ku hadlayn lahaa buu kaa reebi shaygu wanaagga dunyana wuu ku amray inaad samaysa idan shaygan haddii lagaa reebay waa maxaasinta islaamka wey sidaad u badbaadi baa lagaaga reebay ooda khatar u gelin shayga lagu yidhi markaa sameeyna haddee manfacadaadiiy maarata wanaaggi maaratay labada daaroodba ayaa ku jira haddaan qodobka koobaad aan qabanno maxaasin min maxaasin islaam waxaa ka mida maxaasinta islaamka waxaa ka mid a maaragtay annahu diinu kamaal wey waa diin kaamila wey oo naqsiya waxba aana ku jirin wathani waa diin ilaahay uu raadli ka yahay wey ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta islaamka raadli buu ka yahay ka diin ahaan kaamilla weeyaan waa diin kaamil oo naqsi iyo aan ku jirin idan markuu ilaahay uu raadli hadduu ka shaygu ilaahay raadli ka noqday diin ahaan raadli oga noqday dhinacan kalena uu ilaahay caddeeyey inuu kaamil yeelay waxay ku tusinaysaa maxaasintiisa iyo wanaaggiisa wey islaamka ilahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum lislaama diinan buu ilaha yahay ilahay baa wuxuu qirahayaa oo ku manna sheeganayaa muslimiintii maanta ayaan diintiina idiin dhammaystiray buui idan diinta islaamka wanaagyaalkeeda waxaa ka mida diinulkamaal wey waa diin naqsi iyo waxaasoo dhan ka hufan wey kaamil wey dhammaan bini aadamku wuxuu u baahan yahay oo dhan baa laga helayaa waa diin ulkamaal wey watamaam waa diin taam ah oo kaamila wey aayaddaasuna ilaahay ku caddeeyey sidoo kale waa diin ilaahay uu raadli oga yahay bini aadamka waa diinul islaam huwa diin aladii irtadaahu allahu lijamiici albashar basharka dhammaantii ilaahay subxaana wa tacaala buu raadli oga yahay waraditu lakum lislaama diinan buu ilahay yihi haddaad muslimiintiin waxaan raadli idinka ahay islaamkan diin ahaan idinka raadli noqo idan marka waxay ka mid tahay maxaasinta islaamka waa diin ilaahay raadli ka yahay waa diin ilaahay uu dhammaystiray oo kaamila waa diin taama weeye qodob kale saddexaad maxaasinta islaamka la dhihi karo ay ka mid tahay waa diin waxaan huwa diin aladii laa yaqbal allahu subxaanahu wa tacaala min alinsaani an yatacabadahu ila bihi waa diin uusan ilaahay marnaba ka aqbalaynin bashariyada ilaa inay asaga ku caabudaan mooyaane cibaade haddaad samaysay aana islaamka bays u ahayn laga aqbali maayo abad marka cibaadaadkaadoo dhan waa inay ku baysgaraysan yihiin diinta islaamka amaa diin islaam haddii aada maaragtay ilaahay ugu dhowaanaynin waxba kama jir huwa diinu ladii laa yaqbalu llahu min alinsaani an yatacabadu ila bih waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhasiriin buu ilahay maaragtay ilaahay qofka dalba diinta islaamka waxaan ka ahayn diin ahaan u dalba ilahay kama aqbalahay diin ahaan looga aqbali maayo wabitaali cibaada haddaad waxaan diinta islaamka inaad cibaadada oola timaadina laga aqbali maayo idan waxa weeyaan waa maxaasin alislaam waa diinta keli ah ee ilaahay uu kaaga maarata ilaahay uu kaa aqbalaya dad ku cibaadaysa waa diinta keliya oo haddii aad gara martid wixii aan ayadahayn haddaad cibaado ka dhigatin lagaaga aqbalaynin wey waxaa ka mid tahay maxaasinta islaamkay ka mid tahay qodobka kale afraad ee maxaasinta islaamka ka mida diinta islaamku waa ama kitaabka islaamka iyo shareecada islaamka maxaa weeyaan aakhiru sharaaci islaam aakhiru sharaaci alatii anzalaha allahu subxana watacala khalqihi waaya shareecat lislaam wey diimihii lasoo dejiye ama kutubtii lasoo aakhiru kitaab weeyaan wax ka dambeeya ma jirto macnaheedu wax lama nasakhayo kutubtii hore kitaabba kitaab buu ka dambeeyey oo saasa loo nasakhay ama kitaabka qur-aankaa wada nasakhay idan kutubtii hore waa la nasakhay tan diinta islaamka aakhiru waxaa weeyaan diin weeyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiya calaa khalqihi shareecada islaamku waa aakhiru shareeca wey oo islaamka oo dadka loo soo dejiyey bashariyada loo soo dejiye wey idan marka wax ka dambeeya male ilaa an taquuma saacana waa diin waxaa weeyaan saalix oo in lagu dhaqmo oo maaragtay la qaato ah wax nasakhana ma jirto oo diin dambe iyo kitaab dambe oo la sugi intuu soo dego nasakhaya ma leh idan waxay ka mid tahay fawaa'idda ay leedahay ama maxaasinta islaamka ayay ka mid tahay qodob kale shanaad maxaasinta islaamka waxaa ka mid a ah, diinta islaamka annahaa xararat insaana min cubuudiyati alcibaadi ilaa cubuudiyati rabbi alcibaad macanaa diinta islaamku qofku waxay ka horaysay bini aadamku inuu bini aadam caabudo ayay ka saartay oo ka horaysay waxayna u horaysay inuu bini aadamku rabbulcaalam rabbulcibaad inuu caabudo islaamku intuusa imanin asnaan baa jirtay geeda la caabudo makhluuq la caabudo bashar la caabudo malaa'ig la caabudo waxaasoo dhan baa tif ahaa idan diinta islaamka markay timid way xoraysay qofka bini aadamka waxay ka xoraysay cubuudiyat alcibaad addoommaha cibaadadooday ka xor maarata caabuditaankooday ka xoraysay ilaa cubuudiyati rabbi alcibaad addoommaha rabbigood in la caabuday u qaaday idan insaankii diintu way xoraysay waxay ka xoraysay waxyaabihii kale oo ilaahay ka soo haray oo makhluuqaadkiisii a la caabuday ama bashar ahaado ama khayrkii ahaado cubuudiyadii noocaasa oo khayrillaahi bay ka xoraysay rabbi lcibaad cibaadadiisii maaratayyay u kor yeeshay idan diinta islaamka qofka waxay ku toosinaysaa ilaahay inuu toos oo la xidhiidho caabudo wixii ka sokeeye oo dhanna way tuuraysaa marka waa diinu marka maarata tahriiru insaanka way xoraysay wailaa markaad hadda aragtay islaamka qofkaana haysanin waxa uu addoonku u yahay nin dhagaxu samaystay nin geed u soo qoray nin jiir samaystay nin neef loa ninba wax mid qubuuraha dul fadhiya midba meel wax samaynaya oo ilaahay wixii ka soo hadhay laakiin islaamku wuxuu qofka ku xidhahayaa rabbigii khaaliqee abuurtay buu toos ugu xidhaya marka diinu taxriim waa diin maarata xorayn insaanka xoraysay qodob kale lixaad oo maaragtay maxaasinta islaamka ka mid a islaamka kaanahu saawa bayna almuslimiin muslimiinta ama basharka wuu wada simay ama muslimiinta wuu wada simay haddaanu kasii khaas yeelno muslim muslimka kale ka fadli badan ma jirto ilaa taqwada ilaahay mooyaane waxyaabihii micyaarka bini aadam uu isku kala fadili jiro o dhan diintu way tuurtay annahu saawa bayna almuslimiina falaa fadla licarabiyin cala cajamiyin ila bitaqwa walaa fadla liabyada calaa aswad ilaa bitaqwa islaamku yani wuxuu simay muslimiinta dhexdooda nin carabiya nin cajamiya kama fadli badno ilaa taqwada ilahay mooyaane nin cadna nin madow kama fadli badno ilaa taqwada ilahay mooyaane wa abdala jamiica almacaayiri lukhraa macaayirtii kale iyo maqaayiistii aadamuhu isu kala fadli jiray ama xoolo ama midab ama qurux ama xoog ama degan ama madaxtinimo maqaayiistii kale bini aadamku uu dhihi jiray caqligu waan ku kala fadlilannahay oo dhan waa tuhuray islaam ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilahi subxana wa tacala ilaahay waxaa agtiisa idinku karaamo badan ninka ehlu taqwada marka midab ma male xoog ma le badni male maarata madaxtinimo male caddiin male waa taqwo weeye idan taqwadaas cid kastoo sifadaa ku sifowda baa idinku karaama badan noocu doonaan aad in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa ilaahay ma fiiriyo sawirkiinna iyo bidhaantiinna midabkiinna ama quruuc ama kana jasadkiinna iyo jidhkiinnana ma fiiriyo xoogga iyo hebel iyo waxa midna ma fiiriyo ee alla wuxuu fiirinayaa walaakin yanduru ilaa quluubikum wa qalbigiinna waxaa ku jira oo iimaana iyo camalka idinka muuqda labadan buu ilaha fiirinaya marka ma kale leh ilainaga kan baa cad oo fiican kan baa madow oo liita kan baa caraba kan baa hayr caraba waxaasoo dhan waa wax inaga maqaayisan la nimid wey kan baa xoolo badan oo la soo kan waa faqiir foge kan waa madaxa soo dhaweeye kan waxa waa waxa bini aadamka isagu uu samaystay wey laakiin ilahay agtiisa qiimo kama leh ilaahay agtiisa waxaa qiimo kale oo miisaanka ah taqwada idan islaamku wuxuu keenay inay muslimiintu wada sinnaadaan oon loo kala fiirinin carab iyo cajami madow iyo caddaan aan la kala fiirinin xoolo iyo faqri madax iyo racyadaan loo kala fiirinin wuxuu u fiirinayaa keliya taqwada bes waana sifo qof kasta uu u leeyahay xaq inuu maarata la yimi ina akramakum cind allahi atqaakum walidaalika saas darteed buu nabigeena calayh isalaatu wasalam xadiis saxiix ka sugnaaday wuxuu yidhi ina allaha qad adhaba cankum cubiyat aljaahiliyati wa fakhraha bilaabaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idinka saaray muslimiin haddaadtiin oo idinka qaaday idinka zuuliyey jaahiliyadii sifadeedii iyo xumaatadeedii iyo wa fakhraha faankeeda bilaabaa aabbayo waad ku faanayseen ilahay waa idinka tirtira mid ah haddaa muslimiintiin maaragtay jaahiliga iyo maratay khaslaadkiisi iyo sifaadka xunxumaa iyo faankii aabbaha aad ku faamayseen anu in hebel baan ka sii ilaahay waa idinka zuuliyey waa idinka tirtiray faannaasu imaa mu'minun taqiyun wa imaa faajirun shaqiyun dadku waa labadaas mu'min taqi ah iyo faajir shaqi ah labadaa dadku u kala baxayaan labadaa un weeyaan markaasaa nabigu wuxuu sheegay miisaanka faannaasu banuu aadama dadku waa aadam carruurtiisi wey wa aadamna min turaab aadamna turaab baa laga keenay maxaad ku faani marka aabbahaad ku faani muxuu yahay fannaasu banu aadama aadam carruurtiisii wey naaska ama insaan haddaad doontay dheh banuu aadama weye waa aadam min turaab aadamna turaab baa laga keenay xaggeed faani marka cid malaa'ig laga abuuray ma jirto cidna meel kale lagama abuurin cid dahab laga abuuray cidna dhooba laga abuuray ma jirto dhammaan insaanku waa maaragtay waa banuu aadam waa aadamna min turaab idan halka waxaa ku baabi'i maqaayiistii bani aadamku wax ku kala qiyaasayuu lahaa anaa kaa fadli badan anaa kana waxba kama jira marka idan aabba lagu faano iyo hebelkaa waxaa ma jira aabba lagu faanay midna male saa darteed ayaa nabigeenna calayh isalaatu wasalaam qisooyinka ka sugnaaday waxaa ka mid ahaa inuu maali maalmaha ka mida majliska uu fadhiyeen saxaabada ah ayaa nin nin kale u faanay reerkiisii iyo abtirkiisii oo ugu faanay anigu hebel hebel hebel baa la yidhaahdaa aabbayn hebel hebel buu ahaa ee faman anta buu ku yidhi laa umma lak hooyo kuma sugnaatay ama hooyadaa waay anugu hebel hebel baan ahaaye yaa tahay buu ku yidhi markaasaa kii kale markuu rabay inuu u jawaabaa nabigu ka qabtay calayhi salaatu wasalaam markaasuu qiso u sheega wuxuu ku yidhi nabiyulaahi muusa wakhtigiisii ayaa isagoo reer banu israa'iil dhex fadhiya ayaa nin nin kale u faanay oo ku yidhi ana fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan xataa cadda tisca min ajdaadi tiscatan min ajdaadi ilaa sagaal awowyaalkiisa ka mida uu tiriyo kii kaluu ku yidhi marka mur sagaalkaa tiriyey ayaa uu yidhi faman anta laa umma laka hooye kuma sugnaatee adugu yaa tahay buu ku yidhi sagaal awowuu ku faanay hebel hebel hebel hebel hebel buu tiri ee hooyadaa maaragtay hooyadaa waaye adu maxaa tahay buu ku yidhi kii kale reer banu ku jawaabay iyo aabbihii labadaa markuu sheegay ayuu kii saddexaadna islaamku ka dhigay ana fulaan ibnu fulaan ibnu islaam buui anugu waxaan ahay hebel ibnu hebel ibnu islaam baan ahay haddaa aduu ku faantay qabaa'il iyo odayaal mar hore dhinteen haddaad ku faantay anugu magacayga hebel baa layihahdaa aabbahayna waa hebel waxaan ku abtirsanana waa islaamku halkaasuu maray sidaa markuu yidhi fa awxa allaahu subxaanahu wa tacaala ilaa muusa nabiyulaahi muusa markiiba ilaahay waxyi ku soo dejiyo labadii ninoo la kala xukumay xukun min allaahi ka soo degay yaa muuse loo soo waxyado markiiba lagu soo dejiyey waxaa lagu yidhi muuse waxaad ku tidhaahdaa maaragtay alladii intasaba ilaa tiscati ajdaad sagaal awow ninka ku faanay ee ku abtirsaday waxaad ku tidhaahdaa tiscadii sagaalkii awow ku abtirsatay fi nnaar anta caashiruhum sagaalkoodiiba naar bay ku jiraan adigana toban baad ku tahay ku bishaaraysa ku dhawaad tiscadii aad ku abtirsata ead ku faanaysay sagaalkoodiiba naar bay ku jiraan adigana caashir baad ku tahay toban baad isagoo nool adigana toban baad ku tahay ku bishaaraysaan ama aladii intasaba ila tanayn kii laba ku abtirsaday wajacala athaalia alislaam ka saddexaadna islaamka ka dhigay waxaad tidhaahdaa humaa fi ljannat labada aad sheegtay jannay ku jiraan ama aabbihii awogii sheegay labadaa sheegtay jannay ku jiraan wa anta aaliuhumaa adiguna saddex baad ku taali bal u fiirsa labadii aad sheegtay jannay ku jiraan maarata adiguna saddex baad ku taali yani halkaas maxay tartay qabiil iyo aabba lagu faanay iyo hebel baana waxay tartay male bal tacasubka noocaasa maxay sabab u noqotay inay toban sagaal qof inay sabab u noqoto ama toban qof inay sabab u noqoto in naarta ay ku galaan Ah, tiscata ajdaad sagaal wuu ku faanay sagaal kuba naar bay ku jiraan ba aduguna toban baad ku taali idan casabiyada ama qabaliyadda waxa la yidhahda iyo reerka lagu faanahayo in badanoo innaga naga mida may ogo inay asbaabaha naarta lagu gala ay tahay bal adiga qura mee hataa kuwaad ku abtirsatay ead ku faanaysa inayba sabab u noqoto in ayagana naarta ku galaan leanna ninkan markuu faanahayay kuwii kale in la joogin baa laga yaaba markaasaa la yidhi tiscadii aad sheegtay naartay ku jiraan idan waa halkaas waxaa ku dhumaya ama halkaas waxaa noo caddaatay waxaan bini aadamku uu sheego oo fulaan iyo fulaan iyo anaa ree hebela waa wax shaydaan uu samaystay wey marka nabigu wuxuu leeyahay ilaahay wuu idinka tirtiray khisaalkii jaahiligai ee xumaa iyo faankii adaabbayoway ku faanayseen dadku waxaa weeyaan ima mu'minun taqiyun wa ima faajirun shaqi faannaasu banu aadama wa aadam min turaab ayuu nabigu calayh isalaatu wasalaam qodob kale toddobaad oo min maxaasin islaam ka mida diinta islaamku ana diina ama anahu amara biاltakaafuli wاltacaawuni bayna almuslimiin muslimiintii islaamku maxaasintiisa waxaa ka mida inuu amrahayo dadka muslimiinta takaaful tacaayush isla noolaansho tacaawun tadaamun isu soo dhowaansho isgarab istaag iskaalmayn maaragtay iyo wixii la midka isla noolaansho ayuu islaamku amrhayaa inuu midba midka kale garabka qabto waxa uu ku dhaamoo xooga ama xoolaa ama caqli ama cilmiga inuu kaa kale ku caawiyo isla noolaadaan isgaraba istaaga isu hiiliyaan waa islaamku uu amray maxaasintiisay ka mid tahay saas darteed nabiga calayh isalaatu wasalaam maalu lmu'miniina fii tawaadin wa taraaxumihim wa tacaadufihim ka maali ljasadi lwaaxid buu nabigu ku miitaaliyey calayhi isalaatu wasalaam mu'miniinta tusaalahood say isu jecel yihiin ay isugu naxariisanhayaan ee isugu dabcahayaan waa jasad oo kale weeyaan jasad bini aadam qof ah jirhkiisa oo kale wey hadduu xanuunsado ama xubin ka mid ah ay xanuunsato jirhkii intiisii kaloo dhanna xanuun bay la soo jeedayaan ma seexanayaan farta haddii lagaa qabto caawa seexan maysa jirhkaadoo dhan qanna qabanaysa sidaasuu nabigu ku miaaliyey idan taa waxay kutusinaysaa islaamku maxaasintiisu takaaful takaafulku tacaayus wey isla noolaansho tacaawun iskaalmayn tadaamun isu tagitaan ta'aaluf intuba iyo taraaxum buu islaamku amraya saas darteed waad arka silaturaxim qaraabada xidhiidhiya faqiirka u kaalmeeya kaasaas yeela sadaqada la baxa qofkii sadaqa bixiya wax kasta ood sheeg ood bixisi waxaa lagu leehay abaalkaasaad helaysaa wahaakada marka aadab marka islaamku waa marka maxaasintiisii ka mid baynamaa shuruucyaha kale aadamuhu dhigtay ayna middaa lahayn male middaas anaaniyo keligaa noolow ayaa wax lagula lahaanin barayfitkaadu khaasa ku ahaado cid kale waxba kaama gelin adaa waxaan iskale ayuu qawaaniin kale ku hanuuninayaan qofku cunugii waxaa laleeyahay siddeed tobanka gaadha aabbaha iyo hooyadaa iskaga tag wahaakada idan mujtamac kala tagsan wey reer galbeedka hadda qaanuun baa isku celinahaya mooyaane iyo masaalixdooda guuda waxba isuma wax isu yihiin ma jirto laakiin shareecadeenna way ka duwan zakadii yani qofka maalqabeenkaa ah, ilaahay wuxuu farad kaga dhigay xoolis inuu zake ka bixiyo dad khaas ha la sheego ila dadkaasi faqiirka iyo miskiinka iyo qofkii zakada soo ururiyey iyo ninka jihaadka u kacay iyo maarata qofka daymoomay iyo dadkaasoo dhan wada sii yaalay zakadii asnaaf sideeda la tiri sideedda sinfi faqiirkii baa ka mida ah. idan xoolahaadii baa lagu qaybgoo oo faqiirka iyo miskiinka muslimka sii baa lagu yidhi qaybkawaa tacaawun wey waxaa lagu yidhi ninkaas jihaadka u kacay kelimatullahi alculyaa u dagaalamay ku kaalmee zakadii sii baa lagu yidhi ninkii zakada u kacayee soo uruuriya waxaa laga siiyaali lianna shaqu soo qabtay waxaa laga siiya mu'allafat alquluub kuwa diinta la soo ama waaba muslimiin laakiin iimaankooda daciifa inay diinta ka baxaan baa laga cabsa ayaguna sii yeele u kaalma yeele wahaakada kuwa daymoobay ee daynta iska bixin karin sii yaali idan waa takaaful wey tacaawun wey idan ninba minka adduunyaduba waxay ku dhisan tahay alahdu waalcataa wey adduunyadu waa hooq qaada wey inaad waxna bixisa waxna aad qaadati hal way keliya maaha adduunyadu inaad ha weligaa wax qaadatay ma jirto qofka yidhahda weliga inaan wax qaataan raba waa qof qaab nololeedka adduunyada kadib maaratay ka baxsan wey qofka yidhaahda had ii jeer waxbaan bixinna saxma adduunyadu waa tabaadul waxbaad bixin waxbaad qaadan marra waxbaa lagu siin marra waxbaad maarata aad bixinaysa idaa saa darteed islaamkii marka wuxuu dadkii barhayaa oo maarata ku tawjiihinayaa tacaawunka iyo takaaful iyo maaragtay laisgarabsado laisu kaalmeeyo la wada noolaado iyo wixii lamidka ah waa maxaasinta islaamka kamid baynamaa meelaha kale iyo maarata qawaaniinka kale ay ka duwan tahay oo waxaa shaqa ayna ku lahayn maaragtay saka bixi iyo qof kale wax sii iyo ebelkaha kan iyo waxyaabahaasoo dhan marka ayuu waxba kama yaqaanaan qodob kale sideedaad waxaa ka mid a ah maxaasinta islaamka annahu islaamkii maaragtay amara bibiri alwaalidayn waalidka in loo baarinimo sameeyo islaamku amar maxaasintiisii ka mid ah in la dar yeelo waalidka markuu weynaado in la dar yeelo birwaalidayn wey qawlan wa ficlan wa maalan intuba iyo akhlaaq iyo la dhaqan yani mansiluu siiyey waalid maxaa yeele waalidku waa ka ku soo koriyey waa ka wujuudkaadii inaad ardada timaadi bacdallaahi sababka u ahaa wey idan intan baad la soo ekaatay asaga kula soo ekaysiiyey dhib badan kuu soo maray idan maalinkii adiga booskaadii markaa tabar yareed markuu gaadhay waalidka waa lagaa rabaa inaad baari u noqoto iyo marka kaleba labadu birulwaalidayn waa khasaa'ista islaamku uu leeyahay wey maxaasintiisa aad iyo aad u qiimo badan bay ka mid tahay inay waalidka loo baarinamo samey oo laga tegay bashariyadu waxaa ma taqaan waalidkii waa lagu leehay birulwaalidayn inaad wanaag u samayso oo hadal xun aadan dhihin falaa taqul lahumaa uffin bal ilaahi subxaanahu wa tacaala markuu bini aadamka la hadlahayay waxa ugu horreeya xaqiisii uu ka dhigay xaqii labaadna bini aadamku ka dhigay waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyaah wa bilwaalidayni ixsaana qadaa bimacnaa amara wa xakam ilaahay wuxuu amray oo xukumay inaa asaga mooyaane cid kale la caabudin buu ilaahay ku amray yuu ilaahay amray oo xukumay waxaa kaloo amray wa an tuxsinuu bilwaalidayni ixsaana waalidkanna inaad wanaag u samaysaan buu ilaahay amray idan kow wuxuu ka dhigay ilaahay xaqiis lambar labana xaqulwaalidayn buu soo geliyay idan waalidka mansiladuu islaamku siiyey iyo meeshuu gaadhsiiyey bay ku tusinaysaa qiimaheeda iyo wanaaggeeday kutusinaya marka min maxaasin alislaam meelaha maanta bashariyadu iyo bani aadamku ka baabaayu ma arkaysa caalamka birwaalideen wax leeda saa darteedba waxaad arkaysaa dowladaha waan hormarray leh oo reer galbeed iyo kayrkooda waxaad arkaysaa degamo iyo meelo dhan oo loogu talagalay almuslimuun kuwa da'da odaygii hooyadii aabbihii hooyadii markii raggii carruurta ay dhaleen waa weynaadaan meesha iyagu ay wax u qaban lahaayeen baa lalehay naga geeyey meesha dowladda ugu tala gashay baa la geynaya waa la qaadi telefoon baa la diraya dowladdii baa loo yeedhaya jihadii qaabilsan naga qaada lalehay buuqoodii baa nagu bateen odaygii iyo habartii baa la wada qaadi waxaa lagu tuurahayaa meel loogu talagalay dadka daada halkaasaa la geyn dowladdii baa halkaa marka wax ku siin haddee waa dadka loo soo diray waa dad shaqaala qofkan ka shaqayn marnaba uma shaqaynayo qofkii uu dhalay sidoo ugu naxariisanayo waa qof shaqa ku qaadan ama dumar ahaad ama rag ahaad shaqo wuxuu ku qaadanaya mushaar saa darteed waxaa laga yaaba inuu tikhaantikhiyaba durbo inuu dhintay inuu rabo marka waxyaabaha dhacdooyinka laga soo duuba waad yaabaysa waxyaabaha ka dhaca qaar waxaad arkaysaa cuntadii waxaa loogu talagalay inuu cunto siiyo oo waxeeyo oo keergareeyo oo nadaafiyo iyo wixii lamidka qaar baa laga yaaba cuntadii loogu talagalay inuu siino iska cunaba kana xaggaa iskaga reexbay lanayg cid kaloo kontarooleysa ma leh cuntadii loogu talagalay inuu siiyo asagii baaba iskaga qadaynba wixii loogu talagalay inuu siiyo asagii baaba qaadan cid kaloo kontaroolaysana ma leh markaa de waa qof shaqaalaa marnaba waalidku cunuguu dhalay sidoo ugu naxariisanayo uguma naxariisanayo islaamkeennu laakiin ma ogola middaas inay waalidka meel lagu tuuro lama ogolo waalidku markaa tabar yarayd wadooyada calooshayda ka soo baxday oo wax luqaadaada aqoonin luqadaad aad ku hadli karta ee taqaanadae caalamkaad kula xidhi luqatulbukaa oohin bas hadduu hurdo rabo wuu ooyi hadduu uu rabo cunto waa ooyi hadduu qandhaysan yahay waa ooyi hadduu hooyadii waayo wuu ooyi yacni luqatulbukaa basuu yaqaana markaad caloosh ka soo baxda wax kale ood garanaysa ma jirto intaas luqadaada hooyada mooyaan cid kaloo garan ma jirto cunuga hooyadii ma cid kaloo garanaysa male walaalkaa kuma garana aabbaha ma garana markuu cunugu ooy inuu hurda rabo ama qandhaysan yahay ama biyo rabo ama caano rabo ama xanuunsan yahay intuba hooyadaa kala garanaysa markuu ooyo way fiirinaysaa waxay waxaas baahan yahay dheh laakiin aabbuhu ma garanayo walaalihiina ma garanayaan hooyadii noocaasayda luqadaada oohinta basharkii bini aadamkuusa garanayn ku garanaysa sidaa kuula soo tacabtay inaad maanta markii sidaadii oo kale noqoto iyadu ayna tabar yeelanin inaad tidhahda idhaafiya way mashquulinaysaa danahaygaan ka qabsan lahaaye waa jazaarnimo weeye iyo arrin xun wey saa dartee islaamku waa diiday middaas biru buu islaamku amray islaamku maxaasintiisa waxaa ka mida annahu naha can adiyati ljaar can adiyati aljaar jiiraanka in la dhibo ama dhibaato loo geysta islaamku waa diiday jiiraan ama gaal ha aado muslima ahaado maxaasin islaam waxaa ka mida inay jiiraanku xuquuq siiyey bal nabigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam jibriil maa zaala jibriilu yuusiinii biljaar xataa danantu annahu sayuwaritu jibriil kamuuse tegin inuu igu noqnoqdo oo igu celceliyo jiiraanka xuquuqdiisa ilaa aan ka malayo inuu yidhaahdo ha isdhaxleen heerkaasuu gaar bal intaa wuxuu nabigu sii dheeraysiiyey inuu yidhi laa yadkhulu ljanna yacni janno geli maayo man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu qof ayna jiiraankiisu dhibaatooyinkiisa ayna ka nabadgelin janno ma gelayo idan asbaabaha naarta lagu muto waxaa ka mid ah inaad jiiraanka dhibtid asbaabaha jannada lagu galan waxaa kamid ah inuu jiiraankaadu kaa badbaado idan waa islaamka taad caalamka kale kuma arkaysa waxaas qawaaniinka basharka u samaystay waa qawaaniin dulmi ku dhisa ninba ninkuu ka xoog badan yahay ku rixiw wax jiiraan xaqii ilaalin iyo waxaa midna ma jirto islaamku laakiin manzilo aad u weyn buu gaadhsiiy bal islaamku maraatib buu kala sameeyey jiiraan maraatib buu kala sameeyey jiiraan saddex xaq kugu leh iyo jiiraan laba xaq kugu leh iyo jiiraan hal xaq kugu leh saasuu islaamku u tartiibiyey jiiraanka hagga xaq saddexda xaq kugu leh waa jiiraanka waa muslim waa qaraabada mid kastaba islaamku marka xaq buu siiyey marka xaquljiiraan buu kugu leehay xaqulislaam buu kugu leehay xaqulqaraab buu kugu leehay saddex xaq buu yeeshay islaamka u taqriibiyey waana lambar wey maraatibta jiiraanka lambarka koowaad buu ka noqonaya leanna saddex xaq buu kuu leehay xuquuq uljiiraan xuquuq jiiraanka martabada labaad ee labada xaq kugu leh waa jiiraanka waana muslim laakiin qaraabo ma tidin waa islaam waa muslim waana jiiraanka idan xaquljiwaar iyo xaqulislaam buu kugu yeelanaya jiiraanka halka xaq kugulana waa gaal qaraabadana maho muslimna maho laakiin xaquljiraan buu kugu yahay qaraabana kuma aho islaamna ma aho laakiin waa jiiraanka xaquljiwaari buu kugu lehay inaad dhibaato u geysatay laguma ogo haddaada wanaag u samaynin dhibkaada ka qabo wey xuquuqdu laba nooc wey mid waxaad siisi ah oo wanaaga ixsaan aad u samaysay iyo mid aad dhibaatadaada aad ka ilaalisa labaduba idan islaamku markaa naha can adiyat iljiraan jiraanka dhibaatayntiisa islaamku waa reebay ma ogo qof ilaahay rumeeyey falyumkrim jaarahu jiraankiisa ma kaa karaamayo qofka ilahi subxana wa tacala iyo rasuulka rumeeyey taana waa qodobka sagaalaad wey maxaasinta islaamka islaamka maxaasintiisa waxaa ka mida oo qodobka tobnaada annahu amara bilamar islaamku wuxuu amray bilamri bilmacruufi wanhaya can ilmunkar waa usus oo min usuuli lislaam wax allaale iyo wixii wanaagsan inuu islaamku amro oo hallaale wixii xun oo dhanna uu reebo si ay noloshu u jirto oo bashariyadu u sii noolaadaan oo wanaaggu u faafo wax kastoo xun islaamku uu reebay wax kastoo fiicanna waa alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi maxaan saa ku mudannay ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkar wa tu'minuuna billaah idan alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar islaamka besa laga helaa islaamka maxaasintiisay ka mid tahay si u jiro biniaadam iyo weliba bini'aadam saafiya oo fiican ayaa wanaag oo dhan buu amray islaamku oo wanaaggu muxuu noqon karaa xag ictiqaad hadday noqoto ictiqaadka ugu fiican inaad baatil iyo waxun iyo khuraafaada aada aaminin ood ilaahay caabudin ood wanaag aad maaragtay aad samaysay oo cibaadaadka aada hagaajiso mucaamalaadka bini aadamka inaad qaab fiican oola dhaqanta iyo wixii lamidka wax kasta oo wanaagsan islaamku waa amray munkarkiina waa reebay munkarku waa waxyaaba bini aadamka dabargoyn wey aadamaha munkarka iyo xumaatada waa macaasi wey way dabargoynaysaa wuu ku baaba'ahaya idan sayna baabba biniaadamka ugu dhicin oo aadamuhu u jiro cibaadada ilaahayna u sii jirto waa in marka islaamku wanaag amray xumaatadana waa reebay wailaa haddaa alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar aan la haynin bashariyadoo dhan waxaa weeyaan way baabi'i lahay way wada baabi'i lahaayeen quruumaha waxaa loo halaagay reer caad reer amuud qowmu shucayb qowmu fircawn waxaa loo baabi'iyey waa fasaadkii waa ku batay khayrkii baa ku yaraaday fasaadkii waa ku batay idan ayadna waxaa weeyaan waa maxaasinta islaamka inuu amrahayo waxa la yidhaahdo maaragtay alamru bilmacruf wanahyi can ilmunkar islaamku maxaasintiisa qodobka witona waxaa ka mida annahu xarara alcibaada min muhayminat alkhuraafati waalsixri waddajal waa shacwada yacni islaamku maxaasintiisa waxaa ka mid inuu ka xoreeyey qofka bini aadamka inuu ka xoreeyey haymano la haysashadii khuraafo iyo sixir iyo shacwado iyo been iyo warabagaanno aana macno lahayn inuu maxbuus u ahaa islaamku waa ka xoreeyey inuu qofku khuraafo aamino shayaaiin aamino curaafnimo aamino sixir uu aamino wax aan baail uu aamino oo la haysto u noqdo islaamku waa ka xoray muxuu ku xidhay rabbiga alqada waalqadar wixii kugu yimaada oo dhib ah rabbigaabaad qadaray dhul aad ku istaagtay iyo meel aad martay iyo midna maoh ee wax rabbi kuu qadaray wey marka islaamku wuxuu ka xoreeyey bini aadamku wuxuu ka xorey ama qofka muslimka wuxuu ka xoraynayaa haymanada khuraafada iyo sixirka iyo maarata beenta iyo shacwadada iyo wixii la ah oo uu rumeeyey ka xoraynaysa islaamku xor buu kaa dhigaya muslimiinta dhexdooda markaad u kacday gaalada iskabadae baad taasaad si fiican u dareemi qabri waxaad arkaysaa qof isagaa qofkan xabaalay isagaa kafanka ku xidhay isagaa janaasadii ku tukaday isagaa qaaday oo qabriga geliyey intaasoo dhan broseyska isagaa maydhay intaasoo dhan broseyska qofku uu mariyey berri usoo soo kici oo dhi weli alluu ahayo inuu wax i qabtaa rabaa intaa broseyska isagaa soo mariyey waa maarata kafankii buu ku soo xidhayoo waa dhaqayoo qabriga asagaa u qoday asagaa qabri geliya asagaa ciiddii ku gediya asagaa janaasada ku tukaday wixii oo dhan wixii sidaa ahaabuu subaxi dabantu u yimaado dhi weli alla waxay qabo war hadduu asagu uu adi wax kuu qabanhayo waayeel korkiisa biyo kamaha karadaa layihahda hadduuba cid kale wax u qabanhayo adigiiyo amtaasha hadduu qofkan qabriga la geliy wax u qaban karo asagaa wax qabsan lahaa cimriguu dheeraysan lahaa intuu ku dhintay wuu ka badsan lahaa adduunka faqriguu ku noolaa buu ka bixi lahaayo xoolo badan buu yeelan lahaa carruur la'aantuu ka bixi lahaayo carruur buu tabcan lahaa iyo wixii lamidka asaga wax isu qaban lahaa asagaa qabriga qodan lahaa marka intaaba hadduu asagu qaban waayey sideed markaa deen aduu wuxu weydiiy aduu wax kuugu qaban karan marka islaamku middaasuu kaa xoraynaya inaad qaab noocaasa aad addoon u noqoto oo lagugu qufulo qabrigan qofka ku jira inuu nafci iyo dur labadiiba ku gaadhsiin karo kuna dhibi karo kuna anfacahay inuu sixirku maaragtay aad aamintay sixir oo tidhahda waxay wax haddana u dhaqaaq waa lisixir iyo wixii lamidka inaad lahaystamarata lahaysta u noqoto islaamku kaa xoraynaya jaahiliyadii qabla alislaam ilaa yowmina haadaana way jirtaaye waxay samayn jireen waxa la yidhaahdo maaragtay tadayurka ay samayn jireen baasaysiga waxay lahaan jireen maarata quracay samayn jireen waa la yihahdo aslaam oo ah qoryo ay ku qori tuurtaan saddex qoryo midna ay ku qoran tahay ifcal midna ay ku qoran tahay laa tafcal midna uu eber yahay saddexdaasii lahaan jira markuu rabo inuu meel u safro ama ganacsi aado ama guur uu sameeyo ama inuu wax qabta rabo saddexdii qori buu gacanta gelin hadduu u soo baxo laa tafcal ha samaynin ma waxuu leeyahay arrintaas shar weeyaana uma dhaqaaqay waxaas lianna waxaa ii soo baxay qurcadii laa tafcal ha samaynta geedka hadday u soo baxdo ifcal amarkii wuxuu leehay waa fiicanta waan samaynaya hadday u baxdo midaan waxbaba ku qoran wuu ku celin ilaa labadii mid ka mida u soo baxday yacni wuxuu aaminayaa qorigaa waxa ku qoran adaa gacantaada ku qoray ifcal adaa ku qoray laa tafcalla adaa ku qoray haddii aadu ku qorin qof khayrkaa baa ku qoray qoriga waxba iskuma qorin idan qalin aad wax ku qortay oo waraaq dusheeda had arrinkaa samaynin ama samee aad ku qortay durku adigu kuu gaadhsiin kara muxuu yahay adaaba qorayba waa waxyaaba haddana lagu dhaqmo wey isu faaliyo dhulka wax lagu xariiqo waxaasaa kugu dhace burjigaadii kan iyo waxaasoo dhan halkaasay ka wada joogaan weliba asaadiirtooda idan shacwadada iyo sixirka iyo khuraafada iyo beenta ayuu islaamku qofka ka xoraynhayaa wuxuuna u xoraynhayaa xaqiiq yaqiin iyo alimaanu biqadaa'i illaahi wa qadarihi iyo inuu ilaahay ku kalsoonaado halkaasuu u bixinayaa barulamaanbu u saarahaya qodobka labayo tobnaad oo maxaasinta islaamka ka mida waxaa weeyaan diintu annahu islaamkii amara bikulli maa yaziidu lulfata bayna almuslimiin wax kastaoo muslimiinta dhexdooda isu dhowaansho iyo iskaalmayn iyo wada noolaansho iyo isku tiirsanaansho keenahayo siyaadinaya islaamku waa aqbal wax kastaoo muslimiintu isugu soo dhowaanhayaanoo wanaag oo maaragtay xoog siyaadinayo oo muslimiintu iskugu imanhayaan ay ku tacaawunayaanoo wada noloshay wamaarka ulfaa sida sadaqadoo kale sida silaturaximkaoo kale sida maaragtay birriwaalideynkaoo kale sida runta oo kale sida bashaashatulweji weji furfurnaanta oo kale iyo wixii la midka giddi waxaasoo dhan waa wasaa'isha bini aadamka isu keenta wey sida qaraaba xidhiirin sida sadaqada sida runta bashaashatu weji furfurnaanta iskaalmaynta iyo wixii la midka jacaylka laisjecel yahay maaragtay saaxiibtinimaadka wanaagsan iyo waxaasoo dhan tacaadufka raxmadda waxaasoo dhan waa wasaa'il keenaysa inay aadamuhu ama muslimiintu isku soo dhowaadaan inay isku soo dhowaadaan marka shay kasta wanaaga oo muslimiinta isku soo dhowaynaya oo dhexdooda dhigahaya ulfo iyo isoo doonasho islaamku waa amray waa amray markaa markaasaa darteed baa sadaqadii la amray qofkaa kale miskiinka markaa sadaqasiisa waa kuu soo dhowaan raxmad markuu ku arka wuu kuu soo dhowaanaya silaturaxim qaraabadii markaad xidhiidhisi way kuu soo dhowaanayaan xidhiirkaaad xidhiidhisay sababkeed way kuu soo dhowaan raxmad bay kaa dareemayaan wahaakada qofkii dhibaato iyo dulmi lagu hayo u kaalmaysay oo cadowgaad ka dhicisay raxmad buu kaa dareema waa kuu soo dhowaanaya hiil buu kaa arka wuu kuu soo dhowaan wahaakada marka shay kaste oo dhowaansho iyo isu soo dhowaansho iyo tacaawun iyo muslimiintu inay quluubtooda soo dhowaata keenaya islaamku u amray waxaa kale wanaha can kulli maa yaziidu alfurqata waashiqaaq shay kaste islaamku waxaa kaloo uu reebay wax kaste oo biniaad muslimiinta kala saarahay kala fogaynay furqo iyo ikhtilaaf iyo kala fogaansho keenaya islaamku waa reebay ama namiiman ha ahaato war lasu kala qaaday ha ahaado ama weerar laisku qaado dil laysdilay ha ahaado laisku nacay ama dhac dhacay ha ahaado ama cuquuqulwaalidayn oo maarata waalidka wanaag loo samayn ha ahaato ama qaadicu raximnima ha ahaado wax kasta oo bini aadamka kale muslimiinta kala fogeeya oo isoo dhawaanshahoodii oo dhan maarata baabi'inhaya oo ayagii markaa kala fogaynhaya furqo iyo khilaaf iyo kala fogaansho keenaya islaamku waa reeb saa darteed waxaa leey namiiminimada in warka dadka loo kala qaado waa mamnuuc baa layidhi waxaa mamnuuc noqday ribadii baa la diiday xuquuq bini aadam inaad qaadato baa lagu diiday rishwadii iyo laaluushkii baa la diiday beentii baa la diiday faaxishadii iyo zinadii xumaatadii baa la diiday dhici baa la diiday kufsashadii baa la diiday waxaasoo dhan waa wax biniaadam muslimiinta kala dilahaya wey wax muslimiinta kala dili wey idan shay kaste oo muslimiinta u siyaadinaya furqo iyo kala tegitaan iyo khilaaf waa mamnuuc islaamku arka maxaasintiisii ka mid walidaalika shareecadan maxadiis saxiixo nabiga ka sugnaaday baa nabigu wuxuu yidhi maaragtay wuxuu nabigu yidhi man jaa'akum wa amrukum jamiicun cala rajulin waaxidin yuriidu an yashuqa xasaakum faqtuluuhu kaa'ina man kaana muslimkii dhiiggiisa la mamnuucay ee xaalada mucayana mooyaane lama dili kara la yidhi yaa nabigu wuxuu yidhi man qofka idiin yimaada idinkoo hal qof doorteen oo hal madax samaysta oo ushiinnu ay mid tahay oo hoggaamiyihiinnu hal xaba yahay oo isku duumantihiin qofka idiin yimaada oo doona inuu ushiinna kala dilaaciyo ushu maxayta macnaheedu waa midnimadka inuu midnimadka kala dilaaciyo ina kala tegsiiyo yidhahda anna madax baa noqonaba hebel adna noqo hebel adna noqo dadka saa ku kala diro noocaa doonaya dilow nabiga calai salaam wuxuu doona ahaadee khaarijiyaan maxaa yeele midnimadka ayaa ka qiimo badan man jaa'akum wa amrukum jamiicun calaa rajulin waaxid calaa rajulin minkum yuriidu an yashuqa casaakum faqtuluuhu kaa'ina man kaan qofkii idin yimaada idinkoo hal qof aad isku raacdeen oo hal hogaamiye aad leedihiin oo ushiinnu ay mid tahay yacni sawdkiinnu mid yahay oo khilaaf aan jirin idiin yimaado keena isku daya inuu u shiinii midnimadkiina dilaaciyo dilaan cidduu doona ha ahaaba bal u fiirsada marka islaamku marka maxaasintiisa wuxuu ilaalinayaa wax kasta oo furqa iyo kala tegitaan iyo khilaaf keenaya islaamku waa mamnuucay maxaasintiisa ayay ka mid tahay islaamku iyo wanaagga iyo qiimaha uu leh qodobka kale oo afariyo tobnaad waxaa ka mida maxaasinta islaamka annahu nahaa can alisraafi waaltabdiir islaamku wuu reebay waxa la yidhaahdo israaf iyo mubadirnimo shay kasta israaf iyo xadgudub yani haddaad cunto cunaysi haddaad dhar xidhanaysi haddii maaragtay aad wax masruufaysi wax kasta islaamku wuxuu ilaaliyey inuu xadda laga bixiyo israafka iyo mubadirnimadka islaamku waa mamnuucay waxaa lagu leeyahay marka xoolahan waa nicmo ilaahay ku siiyey meelihii ilaahay ugu talagalay ku bixi qaab maaragtay islaamku qaabku u sheegeena wax ku bixi idan tabdiirka iyo israaf wax kastana wuu gelayaa islaamku waa mamnuucay waana akhlaaqda xun bay ka mid tahay qodobka shan iyo tobnaad oo islaamku marka maxaasintiisa ay ka mid tahay islaamku huwa almuhaymin wey cala alkutub alukhraa kutubtii hore mid muhaymina weeyaan markii aayadda qur-aanka wa muhayminan calayh waanzalna alkitaaba bilxaqi musadiqan lima bayna yadayhi maratay wamuhayminan calayh waa kii ahaa waa muhaymin muhayminku macnihiisu ilaa shan qowl bay culimmadu geliyaan muhaymin mu'taman kutubtii horaa loo aaminay oo waxa wuu ka sheegaya waa wax runa qaybna wuu nasakhi wuxuu leey waxba kama jiro xukunkoodii qaybna wuu ayidahayaa muhaymin marka waxaa mu'taman sida cabdullahi bin cabaas ama raqiib weeyaanoo uu ilaalinaya kutubtii hore ahbaartoodii waxaytay maaratay yuu tasdiiqinaya qaarra wuu diidaya muhim ida wuu haymanaynhayaa wuu ilaalinhayaa kutubtii hore waxaa ka mida waa maxaasintiisa weeyaan islaam islaamka qodobka kale ee maaratay lixyo tobnaad islaamku maxaasintiisa waxaa ka mida waa diin caalami ah weeye diin caalami ah weeyaanoo majmuuco khaasa looma soo dejinin waa bashariyada oo dhan baa inay ku noolaato loo soo dejiy maxaasinta islaamku maxaa yeele nabigeena calayh isalaatu wasalaam xadis saxiixa wuxuu yidhi maaragtay ucdiitu khamsan lam yucda nabiyun qabli yacni shan arrimood baa la isiiye nabi iga horreeyey aan la siinin wa minha waxaa ka mid ah shantaa arrimood maa min nabi ma jirta ilaa waqad bucita ilaa qowmihi khaas qowmkiisii oo keli unbaa ambiyada loo diri jiray wa bucitu linaasi ila kaafa aw caama aw kama qaala calayh isalaatu wasalaam nabi ma jira ilaa waxaa loo diri jiray nabi kasta qowmkiisa reer caad huud nabiyulaahi huud caad baa loo diray wa ilaa caadin akhaahum huudan baalmaqrib waa walaalkood xagga nasab reer amuud saalix baa loo diray wa ilaa amuuda akhaahum saalixa madyan shucayb baa loo diray wahaakada qolo kasta marka waxaa weeyaan nabigoodii baa loo diray ibraahiim qoladuu ka dhashay baa loo diray idan nabi kasta waxaa loo diri jiray qoomku ka dhashay oo keliya ilaa nebi maxamed mooyaane muxuu nabigu yidhi wa buucitu ila annaasi kaaf aniga laakiin waxaa la ii diray dadka oo dhan baa la ii diray idan diinteennu waa diin caalamiya diinta islaamku waa diin caalamiya ma jiro nidaam sidaas oo caalamka wada shamlinaya ma jiro idan wa arsalnaaka linaasi raxma wey ilaahay uu leeyahay marka dadka waxaan kugu soo diray raxma aad u tahay marka waa diin caalamiya ah. qodobka toddobiyo tobnaad islaamka waxaa ka mid a ah, eh, maxaasintiisa anna marka diinta islaamku waa diin shumuuliya bianwaaci alarbaca diin shumuuliya waa diin shaamila dhammaan tashmal jamiica ixtiyaajaat alinsaan bini aadamku dhammaan wuxuu u baahan yahay oo dhan diinta islaamku way shamlaysa way koobta ma jiro wax bini aadam u baahan yahay ilaa diinta islaamku way ka warantay way caddaysay ma jira wax bini aadamka maaragtay dhibahaya ilaa way caddaysay wahaakada idan diinu shumuuliye wey shumuuliyadeedii iyo shaamilnimadkeedana afar arrimood baa si toosa ugu ar shumuuliyat zamaan iyo shumuuliyat lmakaan iyo shumuuliyat maaragtay linnaas dadka oo dhan inay maaragtay ay waasac noqon karto iyo shumuuliyat lmanhaj manhajka iyo dariiqada lagu socona intu shumuuliyat zamaan waxaa loo jeedaa diinta islaamku zaman kasta saalix bay u tahay in lagu dhaqmo waa waxyaabahay kaga duwanta qaanuunka bini aadam laba boqoloo sano ka hor qaanuunkii la qoray maanta saalix waa in wax badan laga beddelaa leanna wax bini aadam qoray wey baahidii markaa jirta baan lagu baysgarayn dadkii wakhtigaa qoray markay dhintaan baahidoodii wakhtigaa waxay u baahnayn way tegi in badanoo ka mida dadkan cusub ee imanhayaana baahiyaal hor iyo tadawur hor la imanhayaan marka qaanuunku waa inuu had iyo jeer la bedelaa bini aadam laakiin diinta islaamku bedel uma baahno idan waa shaamil weeye likulli zamaanin zaman kaste waxaa weeyaan way saalix bay u tahay in lagu dhaqmo galbeed iyo bari meel kasta bini aadam ku noolaado islaamku inuu ku dhaqmo saalix bay u tahay athani shumuuliyat lmakaan makaankana meel goob kastoo basharkuu ku nool yahayna saalix bay u tahay in lagu dhaqmo bad iyo barriba meeshaas doonta ku noolow islaamku saalix buu yahay maayo reer hebrana islaamku in lagu dhaqmayo ku fiican meelna laakiin kuma fiicno may buqca kastoo ardada ilaahay ku taalla aadamaha ku nool inuu islaam ku dhaqdo saalixuu islaamku u yahay leanna baahidaadibuu taqriirinaya uu kuu caddaynaya kadalika shumuuliyatuha likulli insaanin lijamiici albashar xagga bini aadamkana dhammaan bini aadamka o dhan saalix bay u tahay inay qaataan bini aadamka maarata biikhtilaafi anwaacihi wa luqaatihi islaamku saalix bay u yahay inay wada qaataan wax cidhiidhi ana ma leh baynamaa andimaadka iyo waxyaabaha caalamka ka jira uusan bani aadamkao dhan wada qaadan karin leannu bani aadamku waxyaabaha uu qoro wuxuu ku baysgarayaa fi'aad ama luqaa lagu baysgaraynoo qaanuunkan la dhigahaya luqadaa dadka ku hadlaysa ayaa loogu baysgaraynaya loogu dhigahayaa ama juquraafiyaano inta meeshaa ku nool ama midab ama awood ama qaabab baa lagu sameeya idan si wax kasta lagu meesgareeyey intaan ahayn baa bix luqad haddii la yihaahdo luqadaas loo qoray dadka aan ahayn baa baxay luqadaa dadka aan ahayn baa bixi juquraafi haddii layihahda meesha lagu qoro ee loo sameeyey dadka aana degganayn way baxayaan midab haddii layihahda midabkaas dadkaa qortay midabkaa dadkoodii waxaana ahayn midabkaas baa bixi dhaqaale awood haddii lagu qoray wixii awoodda ay dhaqaalaha ahayn baa bixay wahaakada waad artay caalamka hadda ka jira waxaad maqlaysaa dowladaha hormaray dowladaha quwadda leh labaatanka saas ah hebelkaa kan waad artay caalamka dhan hadda shan waddan keli ah yaa diidmada iyo yeelitaanka iskala baa lagu leehay waa caalamka dhan ee boqolaalka maarata waddan ka kooban baa lagu leehay shan waddan keli ah yaa ama diidi waxaan amaad yeelaysa intee lagu arka waxaas caalamka dhanna baa lagu leehay maarata shan waddan laba reer yuruba ah, iyo laba aasiya iyo maraykan shantaa wey waa ingiriiska iyo faransiiska oo reer yuruba ah, iyo jaynaha iyo ruushiya oo maaragtay aasiya ah iyo maraykan shantaa wey shantaasaa fiitaala iska laha lagu leehay wax kastaoo caalamka brograam laga wado shantaas hadday isku raacaanoo fiita iyo diidma ayna samaynin wixii waa in la fuliya wayaan bal mid ka mida ah hadduu diida lama dhaqaajin karo waa wax maraaruha baniaadamka idan waa caalamka intiisa kale marka nidaamkii ayagu ku heshiiyeen shantoodaa wixii ka baxsan oo dhan nidaamka uu ka baxsan yahay caalamka intiisa kale o dhan ka kacway idan nidaamka laakiin islaamku waa caqiida wey idan kii madoobaa iyo kii caddaa kii dhaqa hanigaha kii faqiirkaha kii madaxweynaha kii racyadaha dhammaan islaamku inay wada qaataan buu saalix u yahay la dhihi maayo kan maahe kanna ma jirto lama dhaco dhammaan way wada qaadan karaan wey laakiin adnimada la sameeye ma geli aduu jinsiyad fulaan ma noqon karti caddaan ma noqon karti carab ma noqon karto fulaan ma noqon karto abad laakiin islaamku waxaa wuxuu wada kulmiyey afrika iyo asia iyo yurub iyo meel kasta iyo basharkao dhan buu islaamku wada kulminayaa wax cidhiidhiaan madaremaamaarta ma leh idan waa shumuuliyada shumuuliyatun waxaa weeyaan bashar saalix buu yahay lijamiic albashar inay wada qaataan shumuuliyat lmanhaj qaabnoolaleedkaada adduun iyo aakhiraba islaamku uu ku tusinaya uu kuu sheegaya waa shaamil wey wax allaale iyo wixii aad adduun u baahnayd iyo qaab nololeedkaada islaamkuu kuu sheegaya waa waadix wey qaabka u noolan leh wax allaalay wixii aakhira ku saabsanna waadix uu kuu sheegaya idan manhajkiisu waa waadix islaamka idan shumuuliyat lmanhaj baa liyaha idan saalixun likulli zamaanin saalixun likulli makaanin saalixun lijamiici albashar waadixun fii maaragtay fii manhajihim manhajkiisiina waa waadix idan shumuuliyatu idan maxaasin islaam waxaa ka mida shumuuliyadka shaamilnimadkiisa ayaa ka mida ah maxaasinta islaamka uu leehaya qiimihii maarta sidoo kale qodobka siddeed iyo tobnaad waxaa ka mida ah, islaamku wuxuu isu dheelitiri oyna maarata inay kala tagaan uusan oggolayn oo isu dheelitiraya maarata almuwaazana ama alraabita ama almuwaazana bayna altakaaliifi iyo wataaqa islaamku wuxuu isu dheelitiri qofkan muslimka waajibaadka la saaray iyo awooddiisa marnaba arki maysi waajib lagu saaray ooda kari karin abadan waajibaadka ilaahay uu kugu farad yeelayo iyo daaqadaada waa isu dhigmaan salaaddii waxaa lagu yidhi taagni ku tuka markaad awood u leedahay taag istaagga haddaad kari waayda istaagga uu kaa dhici fadhi ku tukaa lagu dhih fadhiga haddaad kari wayda wuu kaa dhacayaa fadhi kutukashadii jiefka ku tukaa lagu dhih caqliga cibaadaadka samaynaysa waa inaad caqli leedahay baa lagu leehay caqligii haddaad weyda cibaada baa lagaa qaadaya suurtagal maaha inaad caqligii intaad weyday lagu dhaho cibaado samay may marba haddaad caqligii weyday cibaado lagaama rabo eber weeyaan baa lagu leehay idan had iyo jeer islaamku maxaasintiisa waxaan uu ku amrahayo iyo awooddaadu waa isu dheelitiranta waa isu dheelitiranta arki mayse soonka waxaa lagu yidhi haddaa soomi isi oo aad caafimaad qabtay soonka musaafir haddaad tahay oo kugu adkaada iskaaf waad xanuunsan tahay iskaaf hadhowna qade xanuunkii baa lasii kala qaaday xanuun la rajaynay inuu qofku bogsoonaya iyo xanuun aan la rajaynayn haddii la rajaynayo markaa hadhow bogsootay qadleebal haddii kalena waxa lgu waxba iska daa raashin bixi cuntadaadana iska cun yacni had iyo jeer takaaliifta iyo waajibaadka islaamku uu qofka saari iyo awooddiisi baa isu dheelitiran yaa isu dheelitiran waa isu balansan haddii kale waxaa dhici dulmi baa dhici waxaad awood u lahay madulgu dhaafsameen haddaad samayn weydana waa lagu ciqaabi lagu yidhahda waa dulmi wey islaamku laakiin ma ogola marka muwaasana bimacana isu dheelitir bayna atakaaliifi iyo wa taaqati albashar qofka bini aadamka daaqadiisa iyo awooddiisa iyo takaaliiftu islaamku isu maarta isu balasgiray yani isu dheelitirhaya maxaasintiisay ka mid tahay qawaaniinkan ma jirto kii milyandheerka iyo kii aan waxba haysanin canshuur baa laga qaadaya miskiinka canshuur bixi baa laleehay gabadh yaroo yaanya meeshaa dhigatay waxaa le anshuur male wax balansa ma jirto balans ma ah, meesha islaamku taa yaanyada uu leeyahay hala siiyo zako hala kaalmeeya iyada tan waxaa leleehay ka soo qaada zakada caanahay keenta ka soo qaada leleehay canshuur ka soo qaada marka had ii jeer islaamku maxaasintiisa daaqada qofka awooddiisa iyo takaaliifta ayuu isu dheelitirhayaa sidoo kale qodobka ama sagaalitan ama labaatanaad waxaa ka mid a ah maxaasinta islaamka wuxuu isu dheelitirhayaa bayna aldaahiri waalbaatin qofka daahirkiisa iyo baatinku inay isla socdaan baa lahay muuqaalka kaa muuqdae islaamnimadka gudahana waa inaad saa yeeso ma ogolo islaamku inaad muuqaal keliya aad hagaajiso gudahana aad ka jirranta islaamku ma ogolo middaas labadiiba marka wuu ilaaliyey muuqaalkaadina wuu ilaaliyey daahirkaadina wuu ilaalinaya baatinkaadina wuu ilaalinaya labaduba labadaa markay isu tagaan oo hagaagaan baad wanaag yeelanaysa yaad wanaag yeelanaysa bimacnaa islaamnibaa kaa muuqata iyo khayr iyo wanaag iyo salaad iyo waxbaa kaa muuqata wanaaggaa kaa muuqda waa inaad gudahana ka rumaysantahay taasaad ictibaar ku yeelanaysa iyo camalkaadu ictibaar ku yeelanaysa muuqaalkan fiican ee kaa muuqda iyo camalkan samaynaysa sidan oo kale wanaagganna waa inaad gudaha ka rumaysan tahay laakiin haddii muuqaal basow iyo gudahana wax ka duwan aad aaminsan tahay islaamku qiimo umale waxaas ah, ma jirto marka saa darteed labaduba ictibaar buu siiyey islaamka daahirka iyo baatin meesha qawaaniintan tabar biniaadamka ma leh de waxa qofkan qalbigiisa ku jira war umahay idan daahirka basanbu qaanuunkoodu qabanaya laakiin maxaasinta islaamka gudaha qofka ilaana ilahay baa soo dejiyey asaga yaqaano gudaha qofka iyo mawqaalkiisa labaduba ictibaar buu u yahay saa darteed baa qofku niye xun hadduu niyoodo waa loo qaban niye xun hadduu la yimaado waa loo qabanaya haddii xun tahay oo uu goosto inuu ficilka xunka sameeyo waa loo qabanaya wuxuu nabigu yidhi soo muusan alqaatilu waalmaqtuul fi nnaar qaatilka waxba uu dilayahy oo dembigaasuba garay kii la dila muxuu naarta u geli kaana xariisan asna wuxuu ah mid ku dadaala inuu dilo loogala hormaray idan niyadda jaazimka inuu waxa niyoodo oo xumaan inuu sameeyo uu niyoodo waxaa weeyaan waa oo niyada xunta waa loo qabanaya idan islaamku daahirka iyo baatinka labaduba ictibaar bus waxaa kaloo maarata islaamku aynaw oo isu dheeli tiray bayna caqiidati linsaan wa camalihi insaanka camalkiisa iyo caqiidadiisa waa daahirkii baatilkii u dhowaa caqiidadiisa iyo camalkiisa islaamka ictibaar bih labaduba uu fiirinaya waxaa gudahaad ka rumaysan tahay iyo waxaa camala samaynaysaa labaduba islaamka uu fiirin ictibaar buu u yaala oo gudaha haddaad ka jiran tahay oo nifaaq iyo gaalnimo iyo islaam nacayb aad ka aaminsan tahay camalkaa daahirka waa bure waxba ma taray saas darteed munaafiqiinta ayaa in badan lagu dhaleeceeyey oo bal la yidhi ayuu fi darki alasfal gaalada rismiga way ka sii hoosaynayaan naarti darajaday garayaan limaada lianna waxaanay samaynhayaane muuqaalkae fiican gudaha way ka diidan yihiin salaad buu tukanayaa soom buu soomahayaa sadaquu la baxayaa ma aaminsana laakiin ma aaminsana waxa ee waxaa u geynaya un cabsin baa u geynaya saa darteed habaa mansuur weeyaanba waxiisa waxba kama jiraan idan islaamku labadiiba uu fiirin daahirka iyo gudahaba idan marka waxay ka mid tahay maxaasintiisa iyo wanaaggiisay ka mid tahay islaamka sidoo kale islaamku wuxuu aad ugu dadaalaa sida maxaasintiisa ay ka mid tahay oo adkaynaya oo xidhiidrinhaya bayna calaaqaati innaas bacduhum bibacd xidhiidhka bini aadamku samaynaya islaamku uu hagaajiyey hadda ay tahay min xayu afraaday hebel iyo hebel hadda ashkhaas hadday tahay ama min xayu maarata alraciya maarata walxukuuma ama shacabka iyo dowladda ama bayna shucuubayn ama shucuubaha dhexdooda ama bayna zawji wa zawja ama labada qofa isxuk intuba calaaqaadkooda islaamka maxaasintiisa waxaa kamid inuu hagaajiyo ka hadlo mid kastaba xaq buu siiyey tusaale ahaan fardiga iyo fardiga laba qof hadday yihiin inayna isku xadgudbin inay iskaalmeeyaan inay kankan waxaasoo dhan calaaqaadkooda ugu hagaajiyo laba qof oo isqabta hadday yihiinna mid kasta xaq buu siiyey xuquuqna buu saaray maarata maa lahu wamaa calayh labadii qofa isqab zawjkii zawjadii mid kasta xaqna wuu siiyey xaqna in lagu lahay buu u sugay maa lahu wixii maarata u sugnaaday iyo wamaa calayhi waxa dushiisa labadiba maarata walahunna milu ladii calayhinaba haweenkii waxaa u sugnaaday wixii dushooda ahaay oo kale maarata u sugnaaday idan waa xagga zawjkii zawjada isqabo calaaqaadka dhex marahaya madaxweynaha iyo dadku madaxda u yahay ayagana calaaqaadkoodii xidhiirka qaabka u samayn laha islaamku waa hagaaj oo madaxweynaha mas-uuliyad baa la saaray inuu raciyada cadaalad u sameeyo inuu raciyada marka uu ilaaliyo inuu dadka marka u naxariisto inuu inuu marka waa la tiriyey shacabkiina sidoo kale inay adeecaan waxaana macaasi ka hayn ay ku raacaan khilaafkaay ka ilaaliyaan inayna khuruuj ku samaynin oo maaratay ayna daacadiisa ayna ka bixin inayn dagaal ku qaadin waxaasoo dhan baa ayna islaamku u ka hadla idan maxaasin lislaam iyo wanaagyaalkiisa waxaa ka mid a ah inuu nadaamiyey calaaqaadka basharka iyo bani aadamka xidhiirkay wada samaynayaan ama mid afraad oo ha ahaato dad fardifardia ah, ama mid dowlad iyo shacaba ah, ama mid dad isqaba ah ama kuwa isdhaleen birwaalideynka waa xidhiir labadoodu samaynaya silatu waa xidhiir wey idan islaamku midaasna maxaasintiisii bay ka mid tahay maxaasintiisa waxaa ka mid a calaaqaadka hataa cibaadaad alla subxaana wa tacala qaabka aad u caabudaysa orado ijtihaad laguma dhihine waxa lagu jeexay waddadeed mari lahayd baa lagu jeexay iyo qaabkeeda waa calaaqaadka wey baynaka wa bayna khaaliqika adig iyo khaaliqaadii waxaa idin dhex mari laha iyo qaabkaad u cibaadaysan lahayd iyo meeshaad mari waxoo dhan asiga waa islaamka baa kuu iftiimina laguma dhihin wixii naftaadu aragti un samee qaabkaas samee waqtigaas samee saa u samee ba islaamka ku caddeeyey waa calaaqaadka adig ilahay idin dhexeeye wey mucaamalaadka sidoo kale islaamku wuxuu sheegay maxaasiibtiisa waxaa ka mid a ah, mucaamalaadka bini aadamku tacaamulahayo wax la kala gadanhayo wax la kala kiraysanhayo wax la sisiinhayo waxaasoo dhan islaamku waa qeexay markaa beecaad saa u gadanaysa ama saa aad tahay ama kan ama wuu qeexay waxna wuu kaa xarimay ribadii buu kaa xarimay markaa wax la tacaamulaysa ribada iska ilaali baa lagu yidhi qishigai waxa lasu hoosgeliya iska ilaali baa lagu yidhi khayaamada ilaali baa lagu yidhi iska ilaali khaainimadka wax xuquuq bini aadam aad khayaanta laaluushkii buu kaa ilaaliyey waxaasoo dhan macaamul xumay keenaysa laakiin wanaaggii kale in wax la kala gato beecii shuruudu u dejiyey qaabkaas markii beeci qaabkaa qaabka uu asaxaya qofka hadduu beecii uu soo celiyo maaratay haddii aad ka ixsaan u samaysid ood ka celisa yacni mucaamalaadkii oo dhan waa wuu qeexay islaamka sidoo kale waxaa ka mid a maxaasinta islaamka inuu islaamku qeexay maaratay alcalaaqaatu bayna alusra usradii dhexdeeda zawjkii zawjada caruurta iyo waalidka qaraabada iyo maarata qoyskan wixii oo dhan calaaqaadkooda waa caddeeya islaamka caruurtan iyo dadkii dhalay dadkii dhalay iyo caruurtooda kuwan isqaba dhexdooda qaraabada ku hareeraysan jiiraanka ku hareeraysan biadii mujtamacay maaratay la noolaayeen intuba axwaashooda islaamka waa caddeeyey maxaasiibtiisa meel taa loogu caddeeyey ma jiro sidoo kale akhlaaqda islaamka sidoo kale wey maxaasintiisa waxaa ka mid a ah qiyamka wuu ilaaliya islaamka qiyamka waxaa ka mid a ammaanada waxaa ka mid a runta waxaa ka mid a geesinimadka waxaa ka mid a deeqda waxaa ka mid a weji furfurnaanta wahaakada diyaafada iyo martigeliska qiyamka iyo akhlaaqdaasoo waxaa ka mid a madharka iyo muuqaalka kaa muuqda maarata waxaasoo dhan waa qiyamka iyo akhlaaqda islaamku waa ilaaliya qofku waxaa la rabaa inuu beenta iska ilaaliyo maarata uu saadiq noqdo inuu khayaamada iska ilaaliyo amiin u noqdo inu waxaa laga rabaa dulqaad iyo xilmi inuu waxaa laga rabaa sabir uu la yimaado inuu waxaa laga rabaa degdega iska ilaaliyo deganaansho uu la yimaado waxaasoo dhan waxaa weye waa qiyamku inuu nin deeqsiya noqdo martigeliyada gaal iyo muslim wixii kusoo martiya aad martigeliso geesinimadka mawaaqifta looga baahan yahay inaad cararin inaad cararin oo geesinimadkaas waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa akhlaaq fiican oo qiyama islaamka cagsigeed muu reebay islaamku waa diiday siduu u qeexay meel lagu qeexay ma jiro cagsiga lagu keenaya beentiibuu ogolayn khayaamadiibuu ogolayn wuxuusa ogolayn waxa la yidhaahdo maaragtay fulaynimadkii ogolayn bakhaylnimadkii uusa ogolayn waxaasoo dhan islaamku ma ogola waxyaabaha qiyamka ku hadla waa waxyaabaha maanta caalamka laisku dhacayo islaamka maaratay uu ay oola jaan qaadi dadka aan muslimiinta ahayn wey maxaa yeele islaamku beenta wuu kaa xarimay ayagana ususkooda been baa ka mida inuu qofku been sheego oo kale waaba arkaantooda iimaankeedu ka mid tahay inuu qofku tuqyo iyo been wax uu ku sheegay wax ka duwan uu aaminsan yahay ma jirto khayaamadii baa ka mid ah islaamku ma ogolo khayaamadii markaasa waxa lagu lehay naagtan hadday gogol dhaafto wax khiyaamo maysa waa raqbadeeda weeyaan baa lagu lehay islaamku ma ogolo waxaas waxaasoo dhan ma ogolo islaamku idan qiyam gabadha inay muxtashamada ay tahay oo dharkii islaamkii libaaskii qaato oo muxaajabada ay noqoto oo mujtamaca ayna fasaadin kuwa islaamku amrhaya oo ilaalinaya ayadiina wuu ku ilaalinayaa xuquuqdeedi weeyaan inaan lagu xadgudbin ayadna inay mujtamaca ku xadgudbin ninkii sidoo kale way asal marka akhlaaqdana saasoo kale islaamku ilaalinaya xuduuddaa ka mida maxaasinta islaamka xuduud buu jeexay oo ah ciddii cid ku xadgudubta halkaa lagu abaal intaan aakhire la gaadhin adduunka qaabkaa looga abaalmariyaan sharciga lagu dhaqma waxbuu xaday gacanta laga gooyaan waxbuu dilay asaga ha la hadduu camdi u dilo haddaanan la cafinaan la dilaan wahaakada zinuu la yimid hadduusan wax guursanin dhagax hadduu wax guursanin boqol jeedar ha lagu dhugto masaafuriyaan hadduu guursadayoo guur soo marayna dhagax lagu dilaan yacni xuduud buu jeexay islaamka oo bini aadamka kala hagi oo maaragtay cibraqaadasho u noqonay nin isagoo u jeeda kii waxaday gacan laga gooyo dib dambe dib dambe uguma noqonay nin u dhowaan kara male sidoo kale hadduu ogyahay in la dilahayo isna ma dileen laakiin markii laga tago xuduudda in la isticmaalo markii laga fogaado dilkii baa fara badanayo fasaadkii baa fara badanaya waxaa lagu leeyahy manka hadda maxaa loo dilay toban carruur ka tegay ayaa dilla dile oo kii uu dilbayso toban carruur kama tegin ma leh marka xuduudda iyo qaabka bini aadamku waxa aduu samey qofkii oo la dilay iyo haddii la dhaawaco haddii la dhaawaco ka xuquuq badan yahay ku dhahayaan haddii la dhaawaco oo ama gacan ama lug laga jebiyo ama laga gooyo iyo hadduu dhinto magtiisa markuu dhaawac yahay wuu ka mag badan yahay waa ayaga agtooda bal u fiirsa arrintaas waxaana saxayn wey war qofkan wuuba nool yahayo xayaatada adduunkuuba haystaaya curyaanba ha noqdee qofkan waabatay kan dhimay um, reerkii iyo cidduu mas-uulka ahaayoo dhan wuu ka tegay marka islaamku wuxuu leeyahy mag buu u soo dejiy magta qaabkaasi waxaasoo dhan waa waxyaabaha marka islaamku uu qeexay bay ka mid tahay marka ikhwatii fillaahi maxaasin lislaam haddii la tiriyo aad bay u fara badantah islaamka iyo maxaasintii wanaagyaalku uu lehay laakiin maca alasaf shadiid in badan oo ka mida muslimiintu ma hayaan oo ma yaqaanaan waxaan kusoo gabagabaynayaa ilahay qur-aankiisa wuxuu noogu sheegay suuratu israa aayadda sagaalaad wuxuu ilaahay yidhi ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam wayubashiru almu'miniina aladiina yacmaluuna asaalixaat ana lahum ajran kabiira ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam qur'aankan wuxuu qofka ku tawjiihinayaa wax kasta oo adduuniya aakhira ah dariiqada ugu fiican buu ku tawjiihinaya fi dunya walaaakhira ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam aqwam ugu toositaan badan ayuu ku maaratay ayuu ku tawjiihinaya alimaamu qataada oo taabiciga jaliilka qataada bnu dacaama assaduusi wuxuu leeyahay ina hada alqur'aana yadullukum cala daa'ikum wa dawaa'ikum qur'aankan wuxuu idin tusinayaa jiradiinna iyo dawadiinnu idin tusinayaan maa macnaa jiradiinna waa idin tusin dawadiinna waa idin tusinayaan markaasu wuxuu yidhi jiradiinnu idin tusinaya dunuubtiinna iyo akhdaadiinna ayuu idiin sheegi dawadeedana waa istikfaarta weeyaan yani dunuubti waxaa weeyaan bui jiradu maradkiinna iyo jiradiinna waa dunuubta aad gelaysaan iyo macaasida iyo akhdaada aad gelaysaan dawadeedana waa istikfaar wey yani waxaan inuu khata yahay inuu dembi yahay buu qur-aanka kuu sheegi jiro way haddii kugu dhacdo waxaa lagu daweeyey istikfaar la imow saa darteed fi dunya walaakhira wax kasta oo wanaag ku jira adduuniya aakhiraba qur'aanku wuxuu kuu sheegi yalamarat lilatii hiya aqwam hadday noqoto maciishad hadday kasab noqoto hadday guur noqoto haddii bini aadam lala dhaqmay noqoto hadday dowlad noqoto hadday raciyad noqoto hadday aakhiro noqoto adduun iyo aakhiraba wax kasta nooca ugu fiican buu qur-aanku ugu tawjiinaya walidaalika alimaamu shanqidi raxmatullaahi calayhi aayaddaas kitaabkiisa adwaaulbayaan markuu tafsiirinayey wuxuu yidhi qur-aanka wixii khayr lagu sheegay oo dhan aayaddan baa laga helaya wax allaale wixii khayr lagu sheegay oo dhan halkan bay koobaysu inna hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa qur-aanku wuxuu kugu hanuuninayaa shay kasta adduuniya aakhira dariiqada ugu toosan ayuu kuu sheegaya kugu hanuun kuu tawjiihinaya lagama helaya caalam marka risaala caalamiya oo basharka loo soo dejiyey oo shaamil ah oo maaragtay weeyaan marka maxaasintiisay ka mid tahay inuu wax kasta shay kastoo adduuniya aakhira wanaag kugu jiro wayga ugu fiican buu kuu sheegayaa ina hada alqur'aana yahdi lilatii yaqwa idan inahaas iyo kayrkood ikhwati fillaahi waxaannu dhihi karraa waa maxaasinta islaamka iyo wanaagga uu leehay ha la tiriya haddii la yidhahdo kutubaa laga qoray intaasoo kutub arlada ka badan iyo buxuud baa laga sameeyey wax la koobi kara maa waxaan kusoo soo gabagabaynayaa islaamka waxaasoo maxaasinoo wanaagana dadka haysta in yarba aqoon u leh in badanoo ka mida ah, waxba kama garanayaan walidaalika asilooyinka iyo waxyaabahay ku weydiinayaan dhaqankii oo dhan baa laga tegay lanna shayganu ama aqoon ama ku camalfal maxaa yeele caalam alislaami wax shareeca islaam ku xukunta waa iska yarya ku dhaqma ka dowlad ahaan fardigu waa laga yaabaa inuu inta karaankiisa maarata uu ku dhaqmo mar haddii wixii dhaqankii uu yaraaday aqoontiina ay yaraato jahli baa meesha soo fadhiisanaya walidaalika waxyaaba badan baad arkaysaa dad badan dad dhan baad arkaysaa muslimiina oo fadlili baad arkaysaa qaanuunka inay fiicanta kulehay qaanuunkaa caadil weeye kan caadil weeye ayi nidaam aana shareecada islaamka ku taagnayn fiihi dulmi baa ku jira dulmi marnaba kama marno ayi nidaam kastoo bini aadamku dejisto oona bays u ahayn sharciga islaamka aana ku bays garaysnayn dulmi baa ku jira marnaba dulmi laga waayi maayo wain kaana qaar ka mid ah haba la yidhaahdo way roog yihiin laakiin laa budda fiihi dulmi ilaa shareecada islaamka mooyaane shareecada islaamka marnaba nidaamkeedu oo rabbi baa soo dejiyey inay dadka ay ku camalfalaan oo ayna isku xukumaan baa loo soo dejiyey marka waxaan naftaydii naftiinnaba u dardaarmayaa inaanu islaamkaas maxaasintaa wanaagsan leh oo aad iyo aad u qiimo badan baa ilaahay nagu irsaaqay inaannu ku dhaqanno oo maxaasintaa ay naga muuqato oon ilaalinno wax kasta bosashin kaste islaamku waa fiiri waa uu ilaalinhayaa hataa dhammaan qawaaniinka caalamku u samaystay maanta ficil hadduu dhaco qaanuunka markii lagu naqo waxaa leela qaanuunka kuma jiro aminka qudaadii baa loo yeedhi waxa leela kusoo dara cunsur fulaan ka dhiga sharciga islaamku sidaas maaha dhacdo kasta nusuustu way xadidanta oo qur-aankii iyo axaadiidtu way kooban yihiin laakiin aadamaha ficilkiisu xad ma leh laakiin qur-aankii shareecadu waxay samey qawaacid bay samaysay shay kastaoo dhaca la hoosgeynaya idan shay kasta oo dhaca oo basharku uu sameeyo ilaa an taquuma saaca sharcigeenna meel la geliyaa loo helay imaa inuu diido wa imaa inuu yeelo saa darteed laba masale aan haddaba idiin sheegay oo fiqhu nawaasila aadamuhu laba mawduuc buu aad horumar oga sameeya inta kale isbeddel badan ma leh hadda tusaalahaan wixii cibaadaad ku saabsan horumar badan ma leh salaadu shanteedun weeyaan shantii salaadumaad sidii loo tukan salaad lixaadoo la keenay ma leh jamaacadii iyo fardigii salaaddii waa sidii waa laga yaabaad bashariyo intay badatay in masaajidda la weyneeyo laakiin wax isbedela salaada rukuucdi waa un rukuucdi saxaabadu somayn rukuuci jira adigana maanta waadan rukuuci shan salaadood shan salaadood xajka waa xajka waa laga yaabaa inay dadku intay mataan xajkii meelihii dhagaxii la tuuray ama dawaafkii inay dadka ku eh, cidhiiri ku noqoto la waasiciyo laakiin isbedel ma leh zakadii sidoo kale isbedel ma leh xoolahaadu marka intaa garan zaka bix baa lagu yidhi meesha bini aadamku isbedel ka sameeya waa laba mawduuc xagga caafimaadka iyo xagga mucaamalaadka caafimaadku wuxuu bini aadamku sameeyaa wax yani tatawur aana caadihayn buu samaynaya intaasoo macluumaad buu bini aadamku samayn oo caafimaad ku saabsan sidoo kale mucaamalaadka iyo beecana intaasoo shay telefoon wax lagu kala gata miyaa jiri jir ta halkan ka maraykan baad la hadla markaasaad leedahay gaadhi noocaayo noocaas igan kar halka maraykan joogo lagama aqoon jir mesej lisu dirahay hebel kan kan intaasoo markabka kasoo soo dhaqaaqaya china ayaa halkan maarata alaabta uu kusoo gaari halkan laga siibinaya lacagahani qaabka bini aadamku isticmaalla isticmaalay sarriflaankan waxa wax lacaga baad arkan lambarro uun saa u ordaya maantao dhan la fiirinayo waxaasoo dhan waa bini aadamka tiknolojiyadiisa labada mawduuc labadaa mawduuc dhacda kastaoo bini aadamka u sameeya sharciga haddii la saaro qaybnagu ogolaan qaybnagu diida saas darteed laba masalo oo ku saabsan caafimaadka ayaan idin weydiinaya soo baadha oo fiqu nawaasilka ka mida ah koo waxaa ka mida ninka saaad ogsoontihiinba dhalmadu waa wax ilaahay bixiya waa carruurta laakiin sabab bay leedahay nin iyo naagtu waa inay isguursadaan isu galmoodaan marka ku dhalhayaan labada qofa labaduba shahwa ka imanaysa haddii ninkii xiniyihii lagu dhali jiray ay finish noqdaan ama wax kaga dhaco ama daamaj ka gaadho waxba lahayn haddii xiniin kale loo soo bixiyo oo loo soo iibiyo oo lagu tallaalo uu markaa uu dhalo yaa iskale carruurtaas sida wadnaha iyo beerkii laisugu bixiy asna xiniin loo soo bixiya muusoo iibsaday xiniin buu soo iibsaday eber buu ahaa xiniintii baa lagu tallaalo lagu ragay kadibna dalmuu bilaabayba dalmadan ma waxaa iskale ninkii xiniintii danka iskala masasagaa iskale waa inaad raadisaan arrintaas waa la sameeyey oo waana la teestigareeyey shareecada islaamkana xukun bay ka soo saartay lambar labo nin baa laba reer lahaa labadii reer midna way dhashaa midna ma dhasho ugxaanta haweenku yani ugxaan baa ilaahi subxaana watacaala ku beeray dhiigga xaydka markay hesho ugxaanta way soo bururi kadib dib bay u samaysma mar kastaoo marka ay samaysanto haddii galma iyo waxba loo samayo tallaal maarata cunug ku abuurmi waayo soo burburi haddana dibbay u samaysa gabdhihii mid kamida labadii ninku qabay tu kamida hadday ugxaantiiba leeyahay ugxaanba ma lahaba ugxaantii wax lagu tallaali jirayba mawal haddii liyaha haweentii uu qabay ee kale ugxaantana inay dee hal ugxaan looga soo qaado oo ninka biyihiisii lagu tallaalo ama tan intii lagu rakibo oo markii biyihiisii markaa ay ku dhacaan oo sidaadeedna uu cunug ku abuurmo cunugga ayaa hooye u noqonaya ugxaantan lahayd baa la soo qaaday tan baa lagu sameeyey lagu rakibay marka ninkiibaa u galmooday markaasa biyihiisaa loogu beeray sidaasay ku uraysatay cunuga ayaa hooyo u noqonaya xagga aabbaasa waa la yaqaanaa waa ninka maadhal labadaba asagaa qabay labaduu xalaal bay u yihin oo aabbihiisa lagama shakaysan cunugan aabbihi waa kan wey laakiin hooyadu kee wey matii ugaxaanta lahayd ba hooye u noqon mata raximkeeda lagu beeray ba hooye u noqon ma labadiiba miyay ka dhexaynaysa oo sidigla miy noqon laba hooyuu yeelanaya miya ayadna waa waxyaabaha dhacay wey shareecadeenna markii la saarayna miisaanbay u samayso idan waa waxyaabaha marka min maxaasin islaam bay ka mid tahay fiqu nawaasilka marka waxyaabaha iyo wax lamida aad bay u fara badan yihiin oo islaamku markaa xubnaha laisu bixinaya kelli qofka loo bixinayo iyo wixii lamidka waxaasoo dhan islaamku uu ka hadlay aad iyo aad buu uga hadlay marka ilahi subxana watacala waxaa weydiisana biasma xusna wasifaati alculaa inuu naga dhigo kuwa xaqa raaca allahuma arina xaqa xaqa warzuna itibaac waarina albaila baila warzuna هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين